bsmi illaahi araxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wa calaa aalihi wa saxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wa bacd qaala almusanifu raximahu allahu tacaala raxmatan waasica waddiyaatu linafsi wagayriha qad fusilat fi xadiidi camri ibni xasmi radia allahu canh waxa uu leeyahay musanifku isaga oo ka warramaya jinaayaadkii hadday qisaas tahay iyo haddii ay diyaa tahay iyo haddii ay urushtii masalan aan diyaadka ahayn tahay ama muqadar ha noqoto ama khayrulmuqadar ha noqoto eh qaanta wixii ka soo hadhay magta hadday tahay intaba waxa uu leeyahay wadiyaatu magihii oo linafsi u sugnaatay iyo wa wakayrihaa ay hayri nafsi naf waxaan ahaynba u sugnaatay oo fii maa duuna nafsi naf wixii ka sokeeyey diyaadkii u sugnaaday qad fusilat waxaa lagu kala saarsaaray fii xadiidi camri ibnu xasmi xadiiska camri ibnu xasmi radia allaahu canhu ee macruufka ah xadiiskaasi baa lagu kala saarsaaray buu yidhi xadiiska camri ibnu casmi ayaa lagu kala saarsaaray buu yidhi waxa weeye diyaadka iyo wixii ka soo hadhay ee arshiya ah oo fii maa duuna nafsi ka waajibaya ama diyo dhammaystiran ha noqoto waxa nafta wixii ka yar ka waajibayaa ama ha ka badato diyada ama ha ka yaraatee intaba waa suurogale marka wuxuu leeyahay intaba xadiiskaasaa lagu kala saar saarsaaray waana xadiis cinda ahlilcilmi agtooda macruufka ah oo shuhrada uu leeyahay sanadkiiba ay ka deeqday oo qabuul ay kala kulmeen sanadkiisa waxyaabo badana iskaga sugnaadeena laakiin ahlulcilmigu qabuul bay kala kulmeen masaa'ilka badankooduna waa maxalulijmaac oo ijmaacaaba ku guntamay in waxa weeye arintu ay sidaa tahay marka wuxuu yihi ana nebiya sala allahu alayh wasalam kataba waa qoray ilaa ahli lyaman kitaabka mashhuurkii camri ibnu xasmin reer yamaneed buu u qoray wa fiihi waxaana ku sugnaa kitaabka isaga ah iyo xadiiska camr ibnu xasmi anna man ictabaa qofkii bilaa dembi ugu badrheedha mu'minan mu'min qatlan dil ula badrheedha iyadoo uu bilaa dembi yahay mu'minkaasi oo wax dil keensanayo uu geystay oo sharcigu u banneeyey in lagu dilaa aanay jirin qofkii dil ula badrheedha ana man ictabada qofkii ula badrheedha bilaa dembi mu'minan mu'min qatlan dil ula badrheedha dilkaasi oo can bayinatin caddayn xaggeed ka sugnaaday oo bayina markaa ku sugnaaday fa innahu dilkaasi hawadun waa qisaas weeye qawad weeye waa qisaas weeye waa loo qisaaaya qawadun waa qoorgooyo waa la qisaaaya ilaa an yardaa ilamaa inay ku raalli noqdaan mooyaane awliyaau lmaqtuul awliyada kuwa wax laga dilay maqtuulka ka la dilay awliyadiisa awliyaau damkiisu inay ku raalli noqdaan bimacnaa kayr alqatli oo diyo ah inay ku raalli noqdaan mooyaane wa inna fi nafsi naftii waxaa ku sugan addiya baa markaa ku diyo ayaa ku miatun min alibil boqol geelaah marka naftii waxaa ku oo laga bixinayaa boqol geela markay tahay shaksigani qof lab xorna ah ama hadday dumar tahay ama aanay xor ahayn ama aanu muslim ahayn yani arintu waa ka duwanaanaysa laakiin boqolka geela naftu waxay tahay markuu qofku lab yahay xor ah oo muslim ah saddexdaa qayd marka laga helo waa boqol halaad gabadhuna waa intaa barhkeed markay saddexdaa qayd iyaduna leedahay waa gabadh muslim ah oo xor ah xaaladda noocaasi ah iyaduna waxay yeelanaysaa intaa barhkeedoo konton ah hadduu gaal yahayna waa ka duwan yahay maruu konton halaad noqdo iyo maruu ka duwanaadaba marka nebigu wuxuu caddeeyey sala allahu calayh wasalam qofka bilaa dembi ku dila isagoo aan wax godobo uu ku leeyahay bilaa godob wax dil keensanaya iyadoo aanay jirin qofka qof mu'mina dilaa in qoorta laga goynayo qofkaa mu'minka ahi ciddaa dishay mar haddaanay xarbi ahayn waayo gaalka xarbiga dagaalku inaga dhaxeeyo isaga marka axkaamta mid islaasimiyey ma aha oo kuma dareerayso qisaasi waaba gaal xarbi ah bahal ku cunay kama duwana laakiin wixii intaa ka soo haray ee qof muslima dila ama muslim ha noqdo kan wax dilaya ama gaal ha noqdo waxa weeye waa loo qisaasaya haddaanay wax kale oo qisaasta ka mancinaya oo mawaanicda waynu arki doonnaa aanay jirin oo shuruuddii aan qaab kale loo waayin min xaysu ljumla waa loo qisaasaya haddii waxa weeye qisaastii baaqato oo ama maanic diidaya in qofka qofka loo qisaasaa ay jirto oo aynu dibka arki doonno ama awliyadii ay ku raalli noqdaan inay dilkiisa iska dhaafaan oo ma qaataan dee waa boqol halaad weeye qofkii labka ahaa ee muslimka xorta ahaa boqol halaad weeye markuu intaa sheegay ayaa wuxuu rabaa inuu sheego xubno kale oo xadiiskana ku sugan oo magtu ku dhammaystirmayso shakhsigaa magtiisu dhammaystirmayso hadday boqol tahay iyo hadday konton tahay iyo hadday ka yar tahayba magtiisa la kamilayo marka wuxuu yidhi wa fi lanfi sankii idaa uuciba marka la sal jaro qadcahu jadcahu cafwan goyntiisa idaa uuciba marka la soo saljaro jadcuhu goyntiisa addiyatu wey sanka hadii gunta laga maro oo la soo saljaro salka laga soo gooyo waa magti wey waa mag dhammaystiran wey sankana waxaa looga jeedaa maa laana min alanfi sanka inta jilicsan wey waa intaa yare hore ee jilicsan sanka intaasaa looga jeeda waa maa laana min alanfi sanka intiisa jilicsan wey amaa intan dambe qasabat lanfiga oo intan dambe lafta ah maya laakiin sanka intiisan hore ayay markiiba ka waajibaysaa maktu intan dambe waa laf iyo umuuro dheeraada wa fi lanfi sankii idaa uuciba haddii gunta laga maro oo la sal jaro jadcuhu goyntiisa addiyatu weyn haddii goyntiisa gunta laga maro oo bimacnaa intan jilicsan la jaro intan hore jilicsan haddii la gooyo waa makti oo buuro ah hadduu nin yahayna waa boqol hadduu gabadh yahayna waa konton waa makti oo dhammaystiran wa fi lisaani carabkiina addiya weeye carabkana qofka haddii laga jaro waa mag dhammaystiran waa boqolkiisii waa mag dhammaystiran waayo carabku manaafic badan buu bani aadamka u hayaa waa kaa aynu ku hadlayno ee waxa weeye hadalkii aynu ku gudbinayno waa kaa cuntada inoo hagaajinaya haddii carabku kaasi noqdo cuntadu meelahan ay kaa daadanaysaa markiiba waxaad arkaysaa bahashii oo iskaga qubanaysa ilkiiba intay dhaaftay iskaga qubanaysa bishmaha iyo meeshan laakiin carabkaa celcelinaya markaad wax calaalinayso carabkaa waabwaabinaya isagaa hagaajinaya cuntada marka manfacadaa dhan oo kalena wuu inoo hayaa dhadhankiina wuu inoo hayaa oo dhadhankiina isagu ku tacalluqaya ma qadhaarhba ma macaanba ma dhanaanba muxuu yahay carabkaad saaraysaa xubinka manfaada noocaasa inoo hayaa haddii qofka laga gooyo waa magtiisii oo buura abaa la dhigaya wa fi shafatayni labadii bishmood labadii dibnood ama bishmood iyagiina addiya weeye waa mag weeye wa fi dakari xubintarankii xubintarankii ragga ragga alaabtoodii addiya weeye iyaduna waa boqol dhammaystiran ninku haddii alaabta laga gooyo oo xubin taranka laga gooyo magtiisaa la dhigaya ninkaa waa la dilay magtiisaa la dhigaya wa fi lbaydatayni labadii xiniyoodna addiya labadii xiniyoodna waa mag ah midda qurana waa mag wa fi sulbi dhabarkii dhabarku ma marka uu jabo ee kabmi waayo ama uu soo xoodmo ee qofkii gebigii soo foorarsado miyaa mise ilowba ilowa inuu manaafic tegsiiyaa labadaba waa la yidhi bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxa weeye hadduu jabo oo uu kabmi waayo dee qasab manaafic buu tegsiinayaa markaasunbay noqonaysaa bay yidhaahdeen magta ee uu manaaficda tegsiiyo qaarkoodna waxay yidhahdeen xitaa hadduu soo xoodmo oo qofkii sidii qaraakicinba iska noqdo ninkii dhammaaba sidii mid rukuucsan buu isaga soconayaa waa dhabarkuu ka soo jabay oo kaa waa waa qaansoobeyba kal qawsi weeye se waa war qoran waxay warmee mag maaha eh hadduu intuu manaaficdiisa qayba joogaan waxa weeye arrintiisu mag ma laakiin hadduu manaaficdii tegsiiyo waa maxalulijmaac sida aawadeed baa ibnu mundir uu yidhi raximah اllahu tacaala raxmatan waasica maala waajmaca ahlu اlcilmi calى ana fi الsulbi waajmaca ahlu اlcilmi ana fi الsulbi ida kasara fataqabada waadhaba mashyahu addiya bimacna diyat kaamila addiyat alkaamila haddii waxa weeyaan dhabarkii laga jebiyo oo uu soo kogo oo deedna socodkii sidaa kaga tago socodka ah markiisa horeba mag iska ah. oo uu socodkii sidaa kaga tago waa mag buuyi marka wuxuu kutusayaa dhabarka laftiisu mag maaha eh uu dhalinayaabaa maga marka haddii dhabarku manaafic tegsiiya mag ah laa shaka inuu mag yahay laakiin sidiisa mag ma u yahay waa mas'ala khilaafiya waxaanay u dhowdahay haddaanu tegsiin inaanu magahayn ee uu noqonayo xukuuma noqonayo wa fi lcaynayni addiya labada indhoodna waa mag buuro ah isha qurana waa mag barhkeed isha kalena waa magda barhkeeda kale haddii qofka labada indhood laga rido waxa weeye magtiisii oo buuro ah baa la bixinaya waxaa jirta oo waxaba kaa deeqaya daabit guud ayay ahlulcilmigu sameeyaan sida ibnu qudaamuhuba uu ku soo rarayo muqnigiisa ahlulcilmi badanna kutubtooda ay ugu nasgareeyeen daabitku waxa weeye kullu cudwin kullu cudwin lam yakhluq illaahu tacaala fi linsaani minhu lam yakhluq illaahu tacaala fi اlinsaani minhu ila waaxida kallisaani والأنف waاdakari والصلب fafiihi diyatun kaamila waxa weeye xubin kasta oo jidhka ilaahay keligeed ku abuuray xubin kasta oo jidhka ilaahay keligeed ku abuuray xubintaa iyada ah xubintaa iyada ah haddii waxa weeye la tegsiiyo waxa ka waajibta maqbuura ah kulu cudwin lam yakhluq illaahu tacaala fi linsaani minhu ila waaxida kallisaani walanfi wadadakar sida carabkii iyo sankii iyo xubintarankii iyo dhabarkii iyo waxa uu yidhi waa maqbuura ah kasta oo keligeed ilaahay jidhka ku abuuray ad iyadaan xubinba la kala qaadin hadday doonto kuwa baatinka xitaa ha noqoto ee weliba xubnaha waaweyna sida wadnii oo kale ama beerkii oo kale xubnaha ilaahay keligood iyagoo ah abuuray mid kastoo ka mid waa mag buuro ah adaan waxba kala gurinba xubin kasta waa mag buuro xubin kasta waa mag ama xubin taran ha noqoto ama carab ha noqoto ama san ha noqoto ama maalan waxa weeye beer ha noqoto ama wadne ha noqoto xubintu ama baatinka ha ku jirto ama daahirka ha joogto mar hadday keligee tahay waa maqbuuro ah lianna itlaafahu idhaabu manfacati ljinsi wey maxaa yeelay dilista la dilaa jinsigaa dhan in la baabiyey bay ka dhiganta in xubintaa la tegsiiyeyna naftii oo dhan in la tegsiyey bay ka dhiganta wamaa fiihi shay-aan daabitku waxaa kaloo weeye wamaa fiihi shay-aan wixii jidhka bani aadamka laba kaga sugan tahay wamaa fiihi shay-aani kalyadayni wاlrijlayni wاlcaynayni wاludunayni wاlminkharayni wاlshafatayni wاlkhishyatayni wاlhadyayni wاlalyatayni fa fiihima adiyat kaamila daabidka kale waxa weeye xubin kastoo jidhka laba ah xubin kasta oo jidhka laba ah haddii la tegsiiyo waa mag buuro ah haddii midhkeed la tegsiiyana waa magta barhkeed marka wuxuu ka dhigay sida labadii gacmood labadii addin labadii lugood eh, labadii addinku waa labadii lugoode labadii indhood labadii dhegood minharaynkii sanka labadiisan dalool maalan bishmihii shafataynkii khasyataynka labadii xiniyood hadyeynka labadii naas ee dumarka weeye naasaana waxaa looga jeedaa inta yare caaradae ilmuu afka geliyo inta yare ilmuu afka gashado weye naaskao dhan maaha waa intaa yare ibta weeye labadii iboodee naasaa iyo walalyatayni labadii sal barida labadan sal ee lagu fadhiistaa iyaduna shaksiga haddii laga jaro waa magbuuro ah fadhi dambe ulaeh dibu fadhiisan maaye waxaa lagu fadhiistaa waa iyaga eh, haddii lagaa gooyo fadhi dambe ma jiro waad jiifaysaa jiifka ku cawey wey lianna fii itlaafihima idhaabu manfacat اljinsi wa fii ixdaaha lianna fii itlaafi idhaabu nisfi manfacati اljinsi وhadihi jumلة madhab الشhaaficiي walaa naclamu fiihi mukhaalifan buu yidhi ibnu qudaama oo min a'imaة اlxanaabila ka mida wuxuu yidhi jumladanna waa madhabka shaaficiyadu siday ku tageen cid ahlulcilmigoo khilaaftayna ma ogin buu yidhi cid kaloo khilaaftayna ma jirto shaaficiyadaa sidaa qaacid ahaan ugu dhigaa cid kaloo khilaafto ahlulcilmiga ahina ma jiraan ee dhammaan ahlulcilmiga waa isla ogolyihin xubin kastoo jirka mid ah waa maqbuuro ah xubin kastoo jirka labo ay ku taallo labadoodu marka laisku geeyo waa isku waa maqbuuro ah hadday mid tahayna waa haaf xubin kastoo jidhka saddex xubnood kaga taallo iyaduna waa sidaasi leeg waa maqbuuro ah hadhow marka xubintaasi saddex meelood hadday hadday saddex mid tahay waxay noqonaysaa midha qurana waa ulu oo markay doonaan sankoo kale ka dhigaano yidhaahdaan dulkanna waa ulu dulkan kalena waa ulu inta yare xajiskee dhexeyna waa ulu xubin kasta oo jirka afar kaga taalla afar iyaduna waa magta rubuceed xubin kasta waana isku mag indhaha baalashooda ka mid a ah, indhaha baalashoodu alajfaan اlarbaca baallaha indhaha ee afarta ah mid kastaaba waa rubucu diya waa magta afar meelood meelahan marka laysu geeyana waa boqolkii oo haddii isha baalkan sare lagaa jaro ama daboolkan sare waa shan iyo labaatan daboolka hoose haddii lagu darana waa konton labada daboolee kalena waa saasi leeg waayo manfacaday hayaan baa manfaco weyna qofku inuu hurdo maxaa lagu gartaa inuu baalasha isku xidha soomaa haddii kale weligiiba hadduu hurdo waa soo jeedaa indhahiisu admeenay sidaa ahayn baalasha laga jaro markuu seexanayo suu yeelaya wuu iska indha cadcadya weligiiba tabtaasuu kala haya lakiin imanka markaad hor isku jabso baalasha inaad isku qabatay baa la garanaya inaad seexanayso haddii kale quranjadaa kaa buuxsamaysa indhihii iska soo taagtaagan marka waa makti oo buura waa makti oo buura waaya markaa daabitkaa guud ayaa kaa diiqaya wa fi lcaynayni addiya wa fi rijli alwaaxidati nisfu diya adinka qurana waa magbarhkeeda marka qaacidadii guud baa inagaga filan wa fi lma'muumati ma'muumadu tii habaraysay bimacnaa lafaha madaxa jebisay ulusu diya haddii madaxa lagu dhufto ama wejiga intaa maskaxda leh haddii lagu dhufto oo dabeedna lafuhu dhammaadaan soomaydaan maqal soomaalidoo tidhaahda saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed buu soo qaaday hadduu madaxa ku dhufto oo dabeedna nabarkaasi lafaha dhammeeyo ilaa maa maskaxdii halkaa ka muuqatay xuubkeedii xuubkii maskaxda aamadu waa xuubka maskaxda laftiisa tii habaraysay weeye lafihii bay meesha ka saartay waxa muuqda xuubkii maskaxda waa saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed waa maktii shaksiga oo laga dhigay saddex meelood meel ahaan wey hadday qof dumara tahayna waa inta ninka barhkii oo waxa weeye waa lix iyo toban halaad iyo teedaasi iyo laba dalool lix iyo toban halaad iyo laba dalool saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed barhkeed wey wa fi ljaa'ifatina ulu diya jaaifadiina waa ulu diya jaaifadu waa jawfka intan saablayda wixii ka sawirma haddii mindida lagu dhufto ay feedhaa ka gudubto oo hulaan hulkaa hoose u dhacdo markaasaa la odhanaya waa jaa'ifoobe mindidan reer iska sitaan doorridan reer burc iyo soorhkan iminka weliba si kayrilcaadiya bay u adeegsadaan beryahan dambe malaa yaryarkii baa qaatayoo berigii hore dee ragga waaweyn baa sidan jiroo bahalka waa u yara miidaanday jireen moogta imanka laakiin ciyaala iskuulkii baa sita markay doonaano hoostay isaga dhiibayaan iska gelinayaanba marka arrintaasina hadday gudaha gasho waa saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed waa jaaifa waa jaaifa wa fi lmunaqilati tii lafta rartay hamsata cashara min alibil waa shan iyo toban geela ijmaacan eg shiikhu dee ugumuu talagelin inuu jinaayaadkii iyo dhaawacyadii si rasmiya inoo baro kuma talagelin waa in yaroo guud ahaan buu ina siinaya haddii iminka uu ku talageli lahaa de sidan si ka faahfaahsan buu dhigi lahaa laakiin iminka nabaryadii nabaradii madaxa saddex nabar buu inooga sheegi doonaa saynu arki doono laf cadaatay iyo laftiioo intay jabtay caddaatayna guurtay oo waa tan uu sheegaya hoos bay u degtay waa wixii ma'muumo ka sokeeya moogta ma'muumaba mar hadday ka sokayso waa munaqila laftii bay rartay haddii laftu guurtaba hadday doonto xitaa iyo caddaanine hadday guurto oo la yadha way godatay nabarku kaga dhacay waa munaqila laakiin ma dhammaystirmaysaa ma han iyo toban baa la odhanayaa mise lama odhanayo waa laba qowl laakiin saxiixu waa inaanay mar haddii waxa weeye cadki bad qabo waa toban bay noqonaysaa haddii cadku bad qabo marse haddii cadku caddaado ijmaacan waa han iyo toban marka wuxuu inoo sheegay laftii oo cadki caddaaday misna jabtay misna hoos u degtay waa han iyo toban ma'muumadaana wuu inoo sheegay waa madaxa iyaduna oo waa marka lafuhuba inta lasoo wada saaro halkaa xuubkii maskaxdu ka muuqdo muudixadiina waa tan inagu soo xigto wuu inoo sheegayaa bas intaasuunbuu nabaradii madaxaba ka sheegay nabarada madaxana dee muudixada han baa ka sokeeya xaggaana afar baa ka xiga iyadoo ay ku han noqonayso marka intii muu waxba muu intaa kooban buu kaaga sheegay intaydaasaynu ku gaabsanayna wa fi lmunaqilati aaa aaa min aibil amsa casharata min alibil wa fii kulli usbuucin far kasta oo min asaabic ilyaddi ka mida faraha gacmaha iyo warijli faraha adinka ashrun min alibil cashrun min alibil waxa weeye waa toban geela far kastaaba waa toban geela marka gacantii maxay noqonaysaa toban farood soo maa waa boqolkiiba buuro ah shantaa farood waa min toban waa konton shantaa faroodoo kalena waa konton waa boqol buuro ah saddexda xubnood ee faraha mid kastaabana waa saddex alaad iyo dalood saddex alaad iyo hal saddex meelood laga dhigay meel ahaan waa saddex iyo hal saddexeed waa ka waa xubnaha wixii aan suulka ka ahayn suulku isagu waa laba xubnood midkiiba waa shan xubintaa horena waa shan taa dambena waa shan isagu waa laba xubnood laakiin faraha kale waa min saddex xubnood baa saddexda xubnood loo qaybinaya haddii xubin la jaro waa saddex alaad iyo dalool ama ulu <clears throat> wa fi sinni iligii hamsun min alibil iliguna waa shan geela haddii ilig lagaa rido waa shan halaad ilkuhu farqi ma leh ma gawsaah ma foolalbaa ma dhoolaa ma miciyaa farqi ma leh ilig la riday waa han halaa markuu nin yahay waxaan laynoo sheegayo o dhan waa nin gabadhu waa barhkeed wa fi lmawdixati laftii caddaatayna khamsun min alibil waa shan geela lafta caddaatay markay madaxa tahay ama wejiga tahay waa shan geela waina arajula ninka yuqtalu waa loo dilaa bilmar'ati gabadha nin iyo gabadh waa laysu qisaasaya ninku hadduu gabadh dilo odhan maayo waanu kala mag badannahay oo aniguna boqol baan iyana waa kontone eh. ma dhacayso <clears throat> waa laysu qisaasaya ninka iyo gabadha waa laysu dilaya wa katabna calayhim fiiha ana anafsa binafsi nafta naf waa loo dilaya waa gabadh ma soconayso waa laysu dilaya ninkii gabadha hadduu isagu dilana waa la dili hadday iyadu dishana waa la dili waa laysu dilaya wa calى ahli dahabi alfu diinaarin ahlu dahabkiina rawaahu abu daawuud ahlu dahabkiina waa kun diinaar buu yidhi sida saxiixa ah waa calaa sabiili اlabdaal waa qaab bedelitaan ee naftu waa boqol halaadee intani geelay u dhigmaysay wakhtigaa iyada ah laakiin qofka waxaa ka waajibayaa waa geel geella waa geel wixii gooyaana waa geel ama lo ha lagaa bixiyo ama adhe ha bixiyo ama dahab ha lagaa bixiyo ama dhul ha lagaa bixiye guriga yagaa iyo ama gurya ha lagaa qofka waxaa muhimahuun magtiisaa la qiimaynayaa boqol halaad maxaa u dhigmo weeye ari haddii la doonaha lagu bedeliye wixii u dhigmo baa la bixinaya marka wixii kale geela lagu bedelaa ama dahab ha noqoto ama lacag ha noqotee waa calaa sabiili اlbedel weeye bedel ahaan weeye ee ma aha inuu sidiisa u laazimayo waa calaa sabiili اlbedel boqolna waynagii tilmaannay hadday sheekadu camdi tahay in laga badin karo waa markay camdi tahay laakiin markay khada tahay haddaan dee lakala laysku bedbedelayn oo sidii sharcigu ka dhigay si ka duwan aan loo dhigaynin yacnii isaga markaa lama badin karo waayo tacsiiri ma jirto oo geelu haddii noociisii la bixinayo hadduu kama yahay ama shibulcamdi yahay lagama badin kara tirada haddii laakiin uu camdi yahay waa laga badin karaa oo camdigu ninka oo kale waa boqol halaad oo afartan dhalayso afartan waa rimay soddon qaalmoodna waa afar jirgale waa qaalmo afar jirgale ah oo wada dhadiga soddonka kalena waa shan jirgale wada dhadiga boqolkaasaa laga bixinaya markuu camdu yahay waana laga badin karaayo waraan idii sii daayo haddii kale waan dilayaaye laba boqol iga dhiga waad odhan kartaa oo noocaasa waad ka badin kartaa wamaa saalixu calayh fahuwa lahum wixii ay ku heshiyaan iyagaa leh laakiin ka ma ah haddii sidii sharcigu yidhi loo bixinayo oo tiradii iyo sifadii lagu bixinayo lama badin karo haddiise la bedelayo waa la badin karaa iyada lafteeda hadday bedel tahay sidaan imanka innagoo kale aynu ku kala qaadanno hadday iska bedel tahay oo dee geela tahay sidiisii ku keen waa shibhulcamdi oo kale tusaale ahaan shibhulcamdigu camdiguu la mid yahay waa afartan rimay ah iyo lixdankaa qaalmood ee afar jirka iyo shan jirka ah markaa dadku soo heli maayo hadday markaa ku yidhaahdaan waryaahe boqol iyo konton geela naga qaado oo nooc kasta leh waa caadi waa laga dhigi karaa dhibaatana kuma jirto waana siday dadkeenna wax ku kala qaataan markaa tiradii baa la badinaya sifadiina waa laga guuraya waa calaa sabiili اlbedel moogtay waxbaa la oo halkii aad marba odhan lahayd qaalinka yaree waa maxay qaalinba lama soo gelin karae qaalmaa la rabaa dhadige ayaad adigana maxaad ka guurtay sifadii oo geelii laba jir baa laguu keenayaa saddex jir baa laguu keenayaa waxawey toddoba jir baa laguu keenayaa mid aan rimanayn baa laguu keenaya waxbaa laysugu kaasoo dhex gurayaa moogta dabeedna maxaad odhanaysaa war boqolkii halista ahaa ee afartanku rimayd ahayd iska daayo boqol iyo konton caadiya ii keen ilaa haddii marka horeba markaa lagu leeyahy waa boqol waa uurka ku lamaan markaasi afartan baa hoosta ka lamaanoo siddeetan iska noqonaya waayo afartan baa rimay ah mid kastaa rimantaha oo goojinaysa mar hadday sidaa tahay waa la bedeli karaa isagoo kada ah ama kama ah geela waa la odhan karaa warniyo geel la soo heli mayne waxa weeye boqol iyo labaatan ama boqol iyo soddon ka dhigo intaana lacagan kuu siino intaana waxoogaa geel iska quraanqura oo noocu doonaba leh aan ku siinay nagadaa hadalka waa iska caadi marka waa calaa sabiili اlbedel marka dahabkan laftiisuna waa bedel ahaan marka geelna waa gool wixii gooyaana waa geel haddii si sharcigu waajibiyey laga baydhana wixii la doonaa lagu heshiin karaa iyagu dhexdooda isla qaataan tiradiina waa laga badin karaa mar haddaanay cidna dhib ku ahayn wayushtaradu waxaa la shardinayaa fii wujuubi اlqisaas qisaasta waajib noqodkeedii waxaa la shardinayaa kownulqaatili mukalafan hortu marka la leeyahay qisaas baa meesha imanaysa qofkan wax dilay waa inuu mukalaf yahay mukalafkee baaliq caaqila waa inuu yahay qof qaangaadha oo miyar qaba ile mukalafku waa kaas qof qaangaadha oo miyar qaba arrintaana ahlulcilmigu waa ku ijmaacsan yihiin qofka haddii caqligiisu suulo inaan qisaas lagu lahayn sida inuu waalan yahay ama ilmo yar yahay oo aanu mukallaf ahayn ama caqligiisii waa zuulayoo wuxuu ku zuulay wax loogu cudur daarayo haddaan loogu cudur daarayna isagu khamriga soo cabay waa sheeko kale laakiin eh, caqligiisii waa zuulay laakiin cudurdaar buu leeyahay oo tusaale ahaan ama wuu hurdaaba oo markuu dheelalaabo waxba ma kala garto qaar baa dheelalaaba dadkaysuusaa ma ogidinoo ku sheekeeyeeh haddaad waraysi ka qaado sida b b sidoo kale laga yaabaa inuu kuu warramaba gebigiisuba wuu hurdaana qof dhanoo sheekaynaya hurdamay adag ar hebel xaggaad oh, ka timi waxbuu kugu shubaya mana joogo adha wuxuu ku odhanaya war waxba kulamaana hadale naga tag waa hurdaa marka haddii qofkii intuu hurdadii ka salalo qof wax iskaga dhufto waxaway qisaas male qowlan waaxidan waxa la mid a hadduu biyir doorsoomo amaba wuu sakhraamayba oo ti khamriga umuu cabbin waxa weeye si badrheedhahe mid baa ku yidhi waxani waa dawo heblaayo la yahadoo habeebtaa yar cunahay kaa biinaysaa yaa oo magaceed waa caynka iska miskiin moogta markaasuu iska cabba soo waa khamri halisa marna buu xariidiyeyba oo dadkaba cawara oo dadkiiba laayay waa loo daaraya mar haddii balaaya heshay inkaarqabaa helaya waaya kownu lmaqtuuli macsuuman qodobka kale ee laga eegayo shakhsigan la dilayna waa inuu macsuum yahay qof dhiiggiisu ilaashan yahay biiimaanin aw biamaanin ama waa inuu iimaan ku ilaashan yahay qof muslima yahay ama waa inuu ammaan leeyahay oo yahay gaal ballan lala galay man qatala mucaahadan lam yarix raa'ixata aljanna kama fi saxiix saa nebigu yuri sal qofka naf gaal oo ballan lala galay dila gaal ballan lala galay ka dilaa jannada urin maaya buu yuri nebigu sala allah marka lama ogola qof iimaan ilaalinayo oo muslim ah oo dhiiggiisu ka xaaraam yahay ama qof gaaloo iimaan ilaalin maaya ammaan baa ilaalinaya oo ammaan baa la siiyay oo muslimiintiiba ammaan siisay inaad iska disha xaquma lihid waana wax qisaas keeni kara haddii aanad dee maanic kale kuu diidin sida inaad adigu muslim tahay oo kan kale dilay aanu gaal kale isna ahayn iyo wixii la mid a waa wax laakiin dee qisaas keeni kara cidda shuruuddii ku dhammaystiranta wa mukaafi'an waana inuu yahay mid u beegtoomaya liljaani fi lislaami qofkan jaaniga ah islaamka dhexdiisa waa inuu beegtoomaya markuu hore uu leeyahay macsuum meesha waxaa ku baxaya qofkii aan macsuum ahayn ama gaal xarbiya ha noqdo ama murtad diinta ka baxay ha noqdo ama zaani muxsana ha noqdo qof meher hore oo xalaala soo maray oo zinaystay ha noqdo kuwaa dhiiggoodu waa hadarun waa duudsi iyadoo aan loo ogolayn aaxaad unnaas dadka shacabka ahi inay dilaan iyadoo aan loo ogolayn misna hadday dhacdo la qisaasi maayo khalad kasta ku dhaco eh hadday dhacdo waa la tacsiirayaa qofkii hawshaa ku kacay laakiin sharciga islaamka loo qisaasi maayo hadduu yidhaahdo mid murtada baan dilay dee maxaad u dishay baa la odhanayaa imaamka arrintaa lahaa adigu shacab baa tahay dowladday u taallay yaa ku yidhi dil waa la ganaaxaya laakiin lama dili karo isaga loo qisaasi maayo waayo waa mahduuru dam dhiiggiisu waa wax ka soo qaad ma leh hadduu zaani muxsana yahay waa la marka cidda laleeyaha macsuum maaha fii hada albaab marka la joogo waa man taxatama qatluhu waa cidda ay laasimtay in la dilaa amaa qof aanay laasimin sida kii qisaasta galay oo kale oo ay dhici karto in la saamaxo inaad disho xaquma lihid mid waxa weeyaa mid reerkiinna a soo dilay haddaad aragto wallaahi waa kan kii la doonaya reerka wax ka soo dilay inaad ku dhufato haddana waa lagu qisaasaya xaquma lihid waayo reerkao dhani qisaasta ma laha eh dee cid baa leh ciddii lahayd baana la rabaa inay dee oofsato oo gasho laakiin adigu inaad tahay kanaa dadka laayo iskaga dhufato waxa weya waxaa lagu odhanayaa adiga miyuu ku dilay saad doonaysaa maya adigu miyaad qisaastiisa lahayd maya kuwuu wax ka dilay so uma saamixi karaan oo maba odhan karaan annagaa saamaxnay haa dee bas qoorta dhigo weeye xaq uma ee marka lagu leeyahay qof waxa weeye aan macsuum ahaynoo in la dila ay ahayd haddaad disho lagu dili maayo waa marka dilkiisu laasim yahay ee min baab alxuduud yahay ee aanu min baab alqisaas ahayn waayo ama aanad weliyo damkii adigu dhiigga lahaa ahayn wamukaafian waana inuu yahay mid u beegtoomaya liljaanii kan dilayna waa inuu u beegtoomaya filislaami islaamka dhexdiisa iyo wariqi addoonnimada waa inuu ugu beegtoomaya iyo walxuriya xagga muslimnimadka waa inuu ugu beegtoomaya oo filislaam waa inay labaduba muslim yihiin xagga waa inay isugu beegtoomayaan oo kan wax dilay waa inuu isna addoon yahay haddii adigaaga maqtuulka ay aad addoon tahay walxuriyatina waa inay isaga beegtoomayaan oo falaa yuqtalu lama dilo almuslimu bilkaafiri gaal looma dilo walalxoru xortiina bilcabdi looma dilo laakiin sida saxiixa ah min xaysu adilana waafaqsan qowlka jumhuurkaba sidaani ha noqotae waa in laysu dilayaa qowlkaasibaa ila xoog badan xorka iyo addoonka in laysu dili karo laakiin de sidan uu shiikhu maray bay maraya hadday tahay xanaabilo iyo hadday tahay shaaficiya hayrkoodba walal xoru xorkiina bilcabdi looma dilo buuyi wa an laa yakuuna waana inaanu ahayn shaksiguni waalidan mid waalid u ah lilmaqtuuli kanuu dilay waalidkii wa inaanu ahayn haddii waalidku ilmihiisa dilo dee xagga dembiga waa xaaraam oo wuxuu gelayaa waciidkii waman yaqtul mumina mutacamida fajazau jahannama khaalidan fiiha ila akhir alaaya waciidkaa wuu gelayaa oo dembiga dee waa naf naf muslima goysay wey oo kabiiradaa wuu ku jiraa kow magtiina waa lagu leeyahay oo marna ahay ama hooyaanu ahaa ka ridi ilmaha laakiin loo qisaasi oo la odhan maayo odaygan waa la dilayaa maxaa yeelay ilmihiisii buu dilay harciga islaamku taa ma ogola oo laa yuqaadu waalidun biwaladih ama laa yuqtalu waalidun biwaladih waalidka looma dilo waladkiisa sida xadiiska ku sugan looma dilo waayo qisaasta waxaa loogu talagalay inay qofka xumaanta iska hor oo dilka ka celiso walakum fi lqisaasi xayaa saa awadeed baa alla u yidhi qisaasta nolol baa idinku jirta maxaa yeelay dilku dilkuu hor taagay haddii lagu yahdo haddaad disho waa lagu dilayaa kaabaddaa lagu taagaya waad warwaraysaa laakiin waalidka ilaahay naxariista uu ku beeray ayaa ka xeel dheer in dil loogu hanjabo qof ubadkiisa dilayaa ma jiro qof kasta ubadkiisu waa min faladaati akbaadi waa beerkiisii waa wixii laga soo dhambalay wey beerkiisii weeyaan markaa si uu nabar ugula dhiiran karaa way adag tahay hadday se dhacday oo u bahal noqday odaygii ama islaantii oo ilmeheedii ay dishay la qisaasi maaye magtaa laga qaadaya falaa yuqtalu alabawaani bilwalad marka looma dilayo labadii waalid ilmahoodii walaa budda waxaa kaloo lagama maarmaana qisaastii marka la fulinayo min itifaaqi alawliyaa awliyaa اlmukalafiin awliyada mukalafiinta ahi walaa budda min itifaaq waxaa lagama maarmaana inay iswaafaqaan alwliyaa awliyaa damkii almukalafiina mukalafiinta aha awliyaa damkii qaangaadhka ahaa ee miyirka qabayna waa inay dilkan isku raacaan oo mid ka midahy hadduu yidhaahdo la dili maayo ama islaantii beernuglaatoota alla iga daan waxba dili maaye qisaasta waa dhacaysaa waa in reerkao dhan isku raacaa cidda dhaxalka lehi waa inay waa dilanaynaa haddii laakiin mid yidhahdo war anugu waxla dili lacag baan qaadanaya ama waxaan qaadanaya diyada intayda qisaastii waa dhacaysa wاlmnu waana in laga aamin yahay min atacadi xadgudub fi اlistifaa'i marka la goosanayo qisaasta marka la fushanayo waa in hadday xubin oo kale xubintaa marka la goynayo waa in laga aamin yahay in meel kale lagu xadgudbo hadduu il ka riday qofka isna il baa laga ridaya hadduu laf caddeeyey intii qalinkoobi yar la mariya isna waxa weye la caddaynaya haddii laakiin laga baqayo bawdaduu kaa jebiyo haddaad ka jebiso inay isaga hadday doonto ilaa ruugga dilaacdo dee la qisaasi maayo qaan loo wareegaya qaan baa lakala qaadanaya wa tuqtalu waa la dilaa aljamaacatu bilwaaxidi baa loo dilaa kooxdii dhammayd hal qof waa loo dilaa koox dhani hadday hal qof wada dilaan waa loo wada dilaya wa tuqtalu waa la dilaa aljamacatu bilwaaxidi wa yuqaadu waa loo qisaasaa kullu cudwin xubin kastaba bimili xubinta u dhiganta idaa amkana waa hadday suuragal tahay biduuni tacadin xadgudub la'aan liqowlihi tacaala wakatabna calayhim fiiha ana anafsa binnafs qowlka alle uu yidhi waxaanu waajibinnay naftii naf macnaa goysa in loo dilo ilaa aakhir alaaya marka haddii shaksigii xubin qof ka jaro qofkaasi lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo shuruuddii kalena laga helo ee laysugu qisaasi jiray waa laysu qisaasaya haddaad qofka far ka goyso xaq wuxuu leeyahay inuu isna farta kaa jarto innagase wax hadda la camalgeliyey oo shaqeeya maaha laakiin sharcigu waa sidaa hadduu il rido adna ishaad ka soo saaraysa bas labadiinuba oo ilaa ayaa is ag fadhiisanaya haadihi hiy alcadaala cadaaladdu waa sidaa isha adiguu maqnaysiyey soo maa dee adna tiisa maqnaysii midkiinba il qura ha ku shaqaysto cadaaladdu waa sidaa marka in sha allaahu kelmadda magta dumarka ayaa inoogu dambaysa waayo kelmaddana aan raaciyaba wadiyat اlmarأaةi calىa nisfi diyat الdakar ila fi ma duna ثuluث الdiyati fahuma sawa waxa uu yidhi wixii wadiyat اlmar'ati gabadha magteedu calaa nisfi diyati dakar ka lab diyadiisa barhkeed weeye ilaa fii maa duuna wixii ka yar mooyaane ulusu diya oo fahuma sawa wixii saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed ka yar wa iskaga mid buu yidhi laakiin sida saxiixa iskaga mid maa waxay iskaga mid yihiin ma jirto waxa weeyaan gabadhu waa ninka barhkeed fii jamiici aljuruuxaat dhaawacyadu say u dhan yihiin markaa iyo soddon iyo hal daloolkeed wixii gaadha ninka inaanay ka sinnayn waa bilijmac <clears throat> waa bilijmac jaa'ifada inaanay ka sinnayn waa bilijmac laakiin wixii ka hooseeya ma ka siman yihin waa masala khilaafiya saxiixu waa inaanay ka sinayn ee ay tahay ninka barhkii mar kastaba xadiiska ku soo aroorayna inaanu ansixin weeye inaanu ansixin weeye <clears throat> marka gabadhu mar layba waa ninka barhkii halka haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam